rasuulihi lamiini wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd waxaan ku jirnay kitaabu salaa waxaana soo gaarnay halka uu yihi baabu tahaarati اlbadani waاthawbi wa mowdici الsalaa waxaynu horey usoo sheegnay tahaaradu waa laba qaybood tahaaratu xadaثin iyo tahaaratu khabatin tahaarada xadadka waa laba qaybood oo xadadka asarka ee weysada u baahan iyo xadadka akbarka ee qabayska u baahan daharada khabadkuna waa najaasaadka saddex in laga ilaaliyo jirkaaga dharkaaga iyo meesha aad ku tukanayso saddexdaa tahaaradii laga doonayey midda hadda baabku asal ahaan uu ka hadlayo waa tahaaratul khabadkii wey najaasada inaad daahir ka tahay marka wuxuu yidhi wa tahaaratu lbadani jirkaagu inuu daahir ka yahay najaasaadkii walmalbuusi dharkii la xirnaa waxalaalay waxaad xihan tahay oo dhanna inuu daahir yahay wain lam yataxarak yaanu dhaqdhaqaaqinba bixarakatihi qofka xihan dhaqdhaqaaqiisabe iyo wamaa yamasuhumaa wixii taabanaya jirka iyo dharka iyo wa mowdicu salaati goobta lagu tukanaya tahaaradeedu shartun bay u tahay lisixati salaati salaad inay ka asaxdo waxa uu ku leeyahay qofku asalka sidaa ah oo in jirkiisu daahir ka yahay najaasaadka haddii jirkiisa najaaso ku taallo ama intuu salaada ku jira dhaqdhaqaaqiisa uu najaaso taabanayo salaaddiisu ma asaxayso sidoo kale dharka aada qabto ama dhar yar ha noqdo oo kooban ama dhar weynoo aada u faadfaadaho waasacahoo hareeraha jiitamaya ha noqdee maryaha adigu aad qabto inta jirkaaga iyo inta ku taalba iyagana waa inay daahir min annajaasati yihiin haddii ay najaaso yihiin ama najaaso ay taabanayaan inta salaada aad ku jirto iyana salaaddu asixi mayso waxaa lamida ah goobta aad ku tukanayso inta taagnidaada ee jirkaagu gaarayo iyadana waa inay daahir tahay haddaanay daahir ahayn waxaad ku tukanaysaay oo weliba qadarka iyo inta aad kaga tukanaysaay aanay daahir ahayn iyadana salaadu asal ahaan ma ansaxayso xaaladdaa waxaan leenahay waa asalka laakiin xaalado laga soo reebi baa jira oo cafis ah gadaal buu ka keeni doonaa kuwaasna insha allahu tacaala asalka tahaarada inay waajib tahay amaa dharka aada qabtaay waxay culimmadu ku fasiraan qowlahu tacaala wa hiyaabaka fatahir dharkaaga daahiri wa amaa goobta lagu tukanayo inay daahir tahay waxay yidhahdeen waa sababta loo amray masaajidda najaasada in laga ilaaliyo caaishana ay tiri nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuuna amray masaajidda xaafadaha in laga dhiso wa an tunadafa wa tutayaba in lana carfiyo lagana nadiifiyo najaasaadka markii acraabigii ku kaajayna waa kii nabigu calayh salaatu salaam ku yidhi masaajidda sidan looma dhisin dikriga ilaaha iyo liiqaamati salaati baa loo dhisay marar kalena waa ka reebay nabigu sala allahu alayh alih wasalam in masaajidda lagu kaajo ama la nijaaseeyo jirka in la daahiriyana xadiidkii cali marka la weydiiyey madyiga oo uu diray miqdaad ibn اlaswad waa kii yidhi wuxuu iska dhaqayaa wixii ay ka gaartay jirkiisuu iska dhaqayaa markii xadiidkii cuhmaan ibni cafaan iyo ubay ibni kacab masalatul ninkii haweenta xiriirka dhex mara ay ka hadleen ay ka hadlayeen xadiidkoodiina nabiga waxay ka wariyeen wixii dhaqoyaan ee ku soo gaara jirkaaga waad iska dhaqi wixii dhaqitaan la isfarana asalku wuxuu daliil u yahay wujuub iyo in laga doonayo qofka inuu isnadiifiyo sida asalkaa sidaa wey gabadhii caadada qabtay markii caadadu ka goda waa kilihi faqsilii canki dama wasalli dhiigga iska dhaq oo tuko masalada istinjadana waxaaba loo jideeyey qofka musalligee tukanaya inuu najaasaadka iska daahiriyo intaasoo dhan marka la isku daro waxay tilmaamaysaa jirkaaga <clears throat> dharka aada qabto iyo goobta aad salaada ku tukanaysaba in loo baahan yahay inay daahir yihiin halka haddaba mas'alada laga hadlayo waxaad xiran tahay iyo waxaad ku tukanaysa farqibaa u dhaxeeya waxa aad xihan tahay asalku waxaad xihan tahay waa waxaad xambaarsan tahay wey shaatiga aad qabtaay waana isku qurxinaysaa ceebana waa ku asturanaysaa adigaana xambaarayo socodkaaga iyo dhaqaaqaagu kula socdaa marada la qabo waasacna way noqon kartaa sharcan ciriirina waa noqon kartaa waasac waa noqon kartaa oo gabdhihii xijaabkoodii yurkiina shibran yurkiina diraacan dhudhun bay jiirayaan waa kii la yidhi waa maro waasaca haddii ay tukanayso waxaa laga yaabaa intaa inaan dhaqdhaqaaq badan aana yeelan haddana tahaaradeedaa laga doonayaa lanna dharka la xihan yahay kabihiina waa kii la yidhi fiiriyo haddaad wax ku aragtaan dhulka ku masaxa daylulmara maradii jiitamaysana yuaahiruhu maa bacdahu baa daahiraya waa kii la yidhi ahaaradaa loo baahnaa waa waxaa halkaa laga gartay marada aad qabto haddaba haddii la yidhi mar marada aad qabto daahir ha noqoto laba xaala lama kala qaadin inay maradu yar tahayoo markaa dhaqaaqdaba ay kula dhaqaaqayso iyo maradu inay weyn tahayoo maro weyn intaad dhinac ka huwato aynan kula wada dhaqdhaqaaqayni waa dhici kartaa maro aada u weyn dhinac haddaad guntato gurigaaga adoo joogana aada ku tukato qasab maaha darafkeeda kale inuu dhaqaaqo qasab maaha laakiin inay daahir wada tahay baa lagaa rabaa laakiin haddaad gogol dhigato gogosha waad ku taagan tahay ee maadan xambaarin waadna ku dulka tukatay ee maadan xiranin saas darteed iyada keliya waxaa lagaa doonayaa inta aad kaga tukanayso inay daahir tahay nabiguna alai slam waa ka yidhi dhulkao dhan daahir baa la iga dhigay ilaa xaalada la sheegay maahane dhulkuna waa iswada hayaa adiga marka muhimadda waajibka tahaarada kaagihii waa inta aad kaga tukanayso inaad najaasaad ka ilaaliso intaasaa kaa khusaysa dhulkuna wuxuu asal u yahay waxa lagu dultukanayo buu asal u yahay wejka tafriiqi iyo dharka iyo gogashu saas kala qaadku saas weeyaan arrintaasuu tilmaamayaa dharku wain lam yataxarak bixarakati dhaqdhaqaaqa rukuucda iyo sujuudda xataa maradu haddaynan kula dhaqdooda dhaqdhaqaaqin qaybtaan kula dhaqaaqin najaaso hadday tahay adiguna najaasu maad xihan tahay mara najisaad xihan tahay oo mutanajisa salaadaaduna asixi mayso intaasi waa shardi ahaan masalada asalkeedii ayib wuxuu leeyahay walow qabada hadduu gacanta ku qabto marka masaladii waxbaa ka dhashay dharkii xarigii bogoshii masaa'ilkaan sheegaynay baa horta la faahfaahin kadibna shardigaa guud waxa cafiskee laga soo reebayaa loo gudbi doonaa masaa'il dhowruu haddaba soo bandhigayaayo hadalkan gudiga la duuduubay waxaa looga jeeda aad ku fahanto walow qabada hadduu gacanta ku qabto arafa xablin xarig darafkii iyo dhinac ka mid aad qabatay xarig dheer baad dhinac gacanta ku qabsatay markaad tukanaysay aw rabatahu macah ama wuu isku xiray gacan maadan ku qabane gacantaadaad xarigii ku xirtay ama lugtaadaad ku xirtay waarafuhu alaakhar darafta kale dhinaca kale xariguna muttasilun wuxuu la xidhiiraayo ku yaal binajasi nijaas ama isagaa najaasa ama meel najaaso uu saaran yahay darafkii kale lam tasixa salaatuhu salaadiisaa sixi sababtoo xarigan qayb ka mida baa kugu xiran ood xambaarsan tahay qayb haddaad xambaartayna sida adigoo dhammaan xambaaray baad la mid tahay qof najaaso xambaarsanna salaadi kama asaxdo saa wey wejka macnihiisu mar haddaad qaadday ama aad isku xirtood kor u qaadday sidii mare aada xiran tahay xukunkeed baa la siinayaa waa iska masaa'il ijtihaadi ah walow tanajasa hadduu nijaasoobo bacdu bisaatin gogosha qayb kamidaa nijaasowday fa sallaa wuxuu ku tukaday calaa mawdicin daahirin meel daahir ah oo minhu min albisaaqi goosha ka mida wa taxaraka albaaqi intii kalena way dhaqdhaqaaqday aw calaa sariirin ama sariir buu ku durtukaday qawaa'imuhu tiirasheedu calaa najasin najaasa dul saaran yihiin wa huwa sariirkuna yataxaraku waa dhaqdhaqaaqayaa bixarakatihi markuu ku dul dhaqdhaqaaqo qofka tukanaya saxat salaatuhu salaadiisu waa saxaysaa gogosh iyo wixii la xirnaa waa kala labaa wey gogosha aad ku tukanaysaay haddii adigu meel daahira kaga tukanaysa laakiin meel kale dhinac kale ay najaaso ka tahay markaad ku rukuucdeed taabateed ku sujuudana waa isla wada dhaqdhaqaaqi salaadada way asixi mar haddaada najaasadii ku dul tukan sariirta najaasada dul taagan ee taniya lugaheedu markaad ku dul sujuudeen rukuucda dhaqdhaqaaqayaan waxba dhimale salaadu way asixi hadday najaasadu dhulka taalood gogoshaba dul saartana xaajis baa idiin dhexeeya daahiroo salaadaadi way asixi maxaa kala farqiyoo kala duway suuradii hore nin najaaso xambaarsan baad shabbahaysaay oo baabullibaas bay geli suuradan dambanna waa baabulbisaati oo najaaso ma xambaarsanid dhaqdhaqaaq iyo dhaqdhaqaaq la-aantoona ku saamayn mayso tan laakiin dhaqdhaqaaq iyo dhaqdhaqaaq la-aantoona way ku saamayn saa waya suurada uu ka hadlayo mas'aladii hore unbuu faahfaahinayaa wاnajaasatu najaasadiibuu haddana laba u qaybinayaa najaasaadku waa laba najaasa cayniya iyo najaasa xukmiya bimacnaa najaaso la arko oo muuqata iyo mid aan la arag oo aan muuqan oon la arki karin wey waxa uu leeyahay wاnajaasatu najaasada hayra dami dhiigga aan ahayn in lam yudrikaa hadduusan haleelin darfun arag iyo ili haddaynan haleelin yucfa canhaa waa la yska cafinayaa wain adrakahaa hadduu haleelana lam yucfa canhaa la yska cafin maayo ilaa can dami baraakiisa wa qamlin wagayrihimaa mimaa laa nafasa lahu saa'ila wuxuu ku leeyahay najaasadu markii dhiigga laga reebo dhiiggad gadaal baa laga sheegi doonaa xukumkiise wixii najaasaadkaha ah ee kale ma hadday tahay wax ili qabanayso mise waxaan la arkaynin oo ili qabanaynin hadduu yahay waxaan ili qabanaynin waa cafis waxay maxaa tusaa maxaa ka mid ah waxay yidhaahdeen adaa dariiqa adoo maraya baa dabaylkaadi baf ka soo siisayo waxbaa kugu duulay wax soo duulayoo kugu dhacaya waad arkaysi maradii baad fiirisay xaggaad ka martay wax qoyaanana waad weyday waxaa lamida daqsigii baa adoo arkuu saxaro ka soo duulay markaasuu gacanta kaaga degay qabowna waa dareentay qabowaaba qoyaan baa dareentay hadduu kaa duulood fiirisana wax la arka male fantasi way dhacdaa sooma meeshuu ka soo duulay waad arkaysay markuu kugu degayna waad dareentay in qoyaan iyo wax ku taabtay hadduu kacay ood fiirisayna waxba ma laha waxa saas oo kaleeta ah ee ilaa ili qabanaynin cafis weeye waxba dhaqitaan lagaama rabo wixii intaa ka weyne inay qabatee qoyaankeeda la arko iyada waa lagaa doonayaa inaad iska dhaqdo ilaa can dami baraakiisa wa qamlin dhiigga baraakiista bahasha la yidhaahda maahane baraakiistaba soomaalida qaar waxay u yaqaanaan injir boodo maxaa la yidhahda oo kale bahashan madmadow ah sida injirta oo kaleeta ah laakiin duushee booda sida kaneecadana dadka u cunta iyo waqamlin injirtii lafteedii haddii intaad injir xoqato aada madaxa ku disho ama ruux intuu kaa xoqo waa la xoqi jiray baadiyaheeniie suulkaad ugu jire jaac lagaaga siiyo dhiiggeedaa ka waran dhib ma laha caawaad seexatay bahashin jirboodadii baa ku cuntay dhag baad ka siisay oo gooshii iyo dharkii iyo adigiiba dhiiggeeda idinku yaalla waxaan wax layska ilaalin karoo wax laga qaban kara maahee cafis weeye waxaana lamida wax kasta oo aan ha dhiig socda lahayn dhiiggiisu dhib ma laha dhiiggaa uu leeyahay laba mid buu noqon karaa dhiigi waxaani isagu uu leeyahay waa noqon karaa dhiiguu meel kale ka keenayna waa noqon karaa injirboodiya kanaaciya injirta caadigaa dhiigooda meel kale ay ka soo nuugeen dhiig iyagu asalaanay uleeyihiin maaha kanacaa ku cunto dhagtaad ka siisaa maradii iyo dhiig baa kaa gaaray waa cafis waayo layskama ilaalin karo baashiina waatan wareegaysa jirkii iyo gogoshii iyo dharkiiba adna markaad samaynaysa ismaba ogid adoo hurda ama soo jeeda bay waxaan dhan kugu daadanayaan taasi dhib ma laha fa yucfaa can qaliilihi wa kaiirihi inta yar iyo intiisa badanba cafis weeye wa in intashara haba fido ha dareero bicaraqin bisababi caraqin dhidid dhiiggii sida ah haddii intaad kululaato dhidido uu dhididkii soo raaco xataa meeshii ka soo dareero dhib ma laha kaas waa cafis wa ama damu dhiigga iyo walqayxu malaxda fain kaana hadduu yahay min ajnabiyin qof kale hadduu kaa soo gaaro cid kale cufiya can yasiirihi intiisa yar waa la cafinayaa dhakhtar baa tayax waad qalaysay waxbaad kabaysay ilmo waxyar ku dhacaybaa dhiig yar kaa soo gaaray waxaa yar yaryarkaee dhiiggaasa ee meel kale kaa soo gaaray waa cafis haddiise uu badan yahay cafis maaha waxay yidhaahdeen dhiiga saas oo kaleeto ah in la yska ilaaliya way adag tahay laakiin laga wada shaaficiyada iyagu markay dhiiga ka hadlayaan waxyaabahan iyo doofaar iyagu kuma jiraan iyagu wax yar iyo wax weyntoona cafis maaha kuwa iyagu meesha kuma jiraan wain kaana hadduu dhiigu yahay min almusalii buu ka yimid cufiya waa la cafinayaa can qaliilihi wa kaiirihi in yar iyo in badanba asalkiisu najaasa ha noqdee dhib ma laha waad isaga tukan kartaa dhiigga isagoo najaase ah buu cafis yahay bay hahdeen sawaaun kharaja haddii isku mida kharaja ha ka soo baxo min basratin fiindoob ha ka soo baxo casarahaa uu yar maraan maray oo yar tuutuujiyey aw min dumalin ama baxdin ka weyn ha ka soo baxo boogahan baxdinka ah aw min qarxin ama boog nabar ah oo si kale ugu taalla aw fasdin ama dalaandal markii waxoogay jidhka la yar sarsara wey aw xajaamatin toobin ha ka soo baxo aw hayriha wax kale ha ka yimaado xabad kuu dhacda ee dhaawac ha ahaado dhiiggaasi waa cafis waxaana asal waxaa ah intay nabiga iyo saxaabadu ridwaanullaahi calayhim wa sala allahu alayh ali wasalam dagaalada galayeen iyo jiraax iyo dhaawacu ku dhacayay wax dhiig laiska dhaqi jiray ma jirin hadday sidaaba tahay kii yaraa iyo kii badnaaba cafis hadduu yahay maynu asalkii ahaaradiiba iska qaadano maa macnaa waa nijaas kii yar iyo kii badnaaba dhiiggaaga isaga tuka haddii lagu yidhi dhiigga laga hadlaya damul xaydke maaha iyo nifaas waa jidka dhiigga jidka kale ka yimaada ilig baa kugu noqday dhiig baa ka yimid waad cadayatay dhiig baa kaa yimid nabar baa kugu dhacay dhiig baa kaa yimid daalkii fiindoobyadiiy kaa soo daatay baad saa u tuutuujisay dhiig baa ka yimid baxdin baa kaa soo baxay dhiig iyo maamalax baa ka timid waxaasoo dhan isaga tukadhi malaha haddaba ninkay ciriiri badan ku hayo shaaficiyaa nijaasa weeye lahaayo shaaficiyadii haddana waa cafis bay ku dhaheen ogow iyagiyo natiijadu qoladii waa daahir tiri meel baa la yimid oo labadaba waxay isugu yimaadeen waa la tukanoo salaadu dhib ma leh ama asalkiisa daahira ama nijaas buu ahaa cafis wey wa amaa maau lquruuxi biyaha boogaha iyo wanafaanafaataati areeda humbulbaanu aqaanaa quruuxdu waxaa weeye boog markaad yeelato waxaan malax iyo dhiig ahaynoo mararka qaarkood biyo ay yeelataa biyaha dhacaanka ee boogaha qaarkood ka daata kawdheh meelaha ama dab intuu kaaga dhaco soo kuusantay biyaha yeelata ama shaqo aad qabatay gacantu intay ku baxdo meelo biyo yeelata ama intaad dhul ku lugaysay iyo lugtii cagahoo ku baxay iyagana meelo kuusan baa biyo yeeshay intaas sooma jirto biyahaas ka waran meelaha kuuskuusan nafaafaadku meelaha kuuskuusan biyaha gala wey ama asalkiisu dab ha noqoto ama shaqo iyo socod ha noqoto maaul quruuxna waa boogta boogta ah ee biyaha yeelata wey meeshana boog kala ma aha biyo unbaa galay oo haddii la duleeliye biyihi ka yimaadaan inay halkaaba isaga dhammaataa dhici karta in kaana lahu raa'ixatun hadduu ur leeyahay kariihatun la nacayo hadday urayso fa huwa najasun weeye wailaa falaa haddii kalena najaasa maaha masaladan shardigiisi waa khilaafay sheekhu hadduu lahaa nawowi ikhtiyaarkiisaan hormarinayaa nawowi wuxuu leeyahay biyahaasi ama ha uraan ama yaanay urine daahir wey taasuu rajaxayaa oo dooranayaa marka halkaa inuu mare ahayd oosan kala qaadin labadan xaaladood iyaguna asalkii tahaarada ahaa unbay iska eh, cuskanayaan wax najaasadooda caddaynayana ma jiraan intaasi waa najaasaadkii walow sallaa hadduu tukado binajaasatin buu ku tukaday jahilahaa uunan ogeyn aw nasiiahaa ama uu halmaamay waa ogaaye madaxiisunbay ka baxday uma ra'ahaa wuxuu arkay bacda faraaqihi salaadii markuu ka baxay istacaadahaa waa soo celinayaa aw fiihaa ama salaaduu ku dhaxarkay batalad way buraysaa wuxuu ku leeyahay haddaad najaaso maradaada gaarto ama jirkaaga gaarto dabcan waa najaasadii macfiga aan ahayn ama waadna ku tukatay adoo najaasadii jirkaaga ama maradaada najaasadii aan cafiska ahayn ku taallo ama mabaadan ogeyn najaaso gaartay ama waad ogeydee waabad halmaantay oo madaxaagay ka baxday salaadaadii ka waran wuxuu leey waxaan fiirinaynaa xilliga aada ogaatay haddaad salaad ku jirtayna batalad haddii aadan ku jirin oodan haddii aadan ku jirin ka baxdayna waad soo celin masaladaasi haddii dawaahirta adilada la eego masalada qofka jaahilkahayan ogeyn hadduu salaada ku jiro laba suuray noqotaa hadduu salaada ka baxayna laba suuray noqotaa salaada haddii adoo ku jira aada najaasadii ogaata ama laguu sheego laba mid bay noqotaa in waxa najaasada leh marada najaasada leh aada iska tuuri karto sida kabaha ad ku tukanaysay cimaamadaa najaaso lahayd waad iska tuuraysaa salaadaadana waad wadan haddayba maradii aadan iska bixin karinna salaadaadi waad ka bixi suuradaa waxaa u asal ah nabigeena sal slam kabaha isagoo ku tukanaya baa jibriil baa u yimid wuxuu yidhi kabahaaga nijaasaa ku taalla markaasuu nabigu labadii kabood iska bixiyoo iska tuuray saxaabadiina salaaday ku jireen bay kabaha intay bixiyeen bay wada tuureen hadhow salaada markii laga baxay warheedha maxaad kabaha isaga tuurteen ada tuuraanu ku aragnay oo markaas annaguna tuuroo daadinay dhaheen wuxuu yidhi aniga jibriil baa ii yimido kabahaaga najaasa ku taalla yidhi nabigu ma ogeyn kabihiisa inay najaaso ku taallo salaada dhexdeeduu ka ogaaday maadaama wax la tuuri kara ay ahaayeen batalad salaadiisii ma noqon ee uu iska tuuray wixii la tuuri karaa haddaba batalad inaynan ahayn taasaa daliilu ah laakiin waxaan la tuuri karin salaadiina najaaso aynan ku ansaxaynin macduurna uusan qofku ahayn waa inuu wixii iska zuuliyaa in la zuuliye in loo baahan yaha la iska tuura la garay haddiiba hal go aad qabtay iyo macawis macawista najaaso yeelato haddaad tuurtana cawr cawradaadii ma asturo salaad asixi mayso haddaad daysana waa najaaso najaaso salaad kuma asaxday noqon hadduu shaati koro yahay xuduntaadiina ku asturan tahay waa lagu ogolya intaad iska siibta inaad iska tuurto shaati iyo funaanad iyo koofiyad iyo cimaamad iyo haddii salaada kadib aad ogaatana iyadana waa laba suura dawaahirta adilada in waktigii joogo iyo inuusan joogin labadaa wey waktigii hadduu joogo sawaabku waa inaad soo celisa weeye salaadaadina qalad inay u dhacday aada ogaato waktigii hadduu baxayna waxba soo celis laguma laha asalna waxaa daliilu ah qisadii almusii fii salaatihi ninkii taasoo salaadood ku celiyay nebigu hortiisa ee salaada salli fa innaka lam tusalli lalahaa war tuko waxa maadan waktigaa joogtay waa lagu celiyey salaadihii horee tegayna qadee lama dhihin ee sidan baatilkaa u tukanaysay saas darteed salaadihii qofku waktigoodii uu tukaday isaga karaankiisa iyo ogaalkiisana u haystay inuu sax u tukaday kadibna uu dib ka ogaaday inay wax ka qaldanaayeen sidoodii bay ku asaxayaan dibna qadee loo dhihi maayo qisada almusii fii salaatihi baana tilmaamaysa walow asaabahu hadday asiibto ay ku dhacdo ay ku duusho ama ay gaarto diiru shawaarici jidkaa dhoobadiisa siwajkii musqulahaa soo dilaacay iyo bullaacadahoodii dariiqaasay saa u qulqulayaanoo jidadkiibay qabsadeen wayna dhacdaa soo maha dariiqii adoo socda ama kabaad qabtaye saaad ugu istaagaysabay kugu duulduushay ama gaari baaba soo marayoo wash buu kaaga siiyey biyahaa socdaay in badan oo kamid ihi kuwii bullaacadaha ku jira haddii loo yar dhowaadana qarmuunkooda iyo urkooda waad ka garan gaari baa igu sayri kara roob baa da-aya wixii way igu duulduulayaan ka waran salaadaydii wey maxaa lai cafin maxaan lai cafinaynin walow asaabahu hadday gaarto tayru shawaarici jidka dhoobadiisa hadday gaarto fain lam yataxaqaq haddaanu hubin najaasatahu kuwan gaaray iyo waxaan ku duulay najaasayna yihiin fa huwa aahiru masalada koobaad si wajunbaa socday iyo wixiibaa ku dhex jira kol laba iyo waxaas macno ma laha ma hubtaa waxaan kugu soo duulay inay najaaso tahay mise maya haddaadan hubin asalkii ahaarada weeye alyaqiinu laa yazuulu bishaki mari walwal badan ha isku beerin wain taxaqaqahaa hadduu hubo waxaan ku soo duuray qaybtii nijaasadu inay ku jirta hadduu hubo cufiya waa la cafinayaa can qaliilii wixii yar curfan caada ahaan waxaan ku gaadhay wax yar weeye oo duulduul yar haddii la yidhaahdo innaga waxaa iska yara dee jaanteeda dambe waxay sarwaalka iyo qamiiska iyo gadaal kaa gaargaarsiiso oo kaleeto wixii yar yara marka la eega xilligaa wax yar loo yaqaana dhib ma laha wahuwa maa yatacadaru waxayna suuragalahayn weeye alixtiraazu minhu in layska ilaaliyo wayakhtalifu waana kala duwan yahay yaraansho iyo weynan bilwaqti xilliga la joogo kaan kaana waa inuuba yahayba ayaama alamtaari xilliga roobabka de wixii ku gaaray maanta oo roob oo dadkii inta hoosoo dhan wada dhooba tahay iyo nimay waxoogay ku yaalaayeen maraa wax badan kuguma yaalla waa la dhihi xilli aan roob ahayna intaa in laeg hadda kugu taallo war marada wada wasakaysane meel fayowba maleh baa lagu dhihi hadba xilligii aad ku jirta wasaamayn buu ku leeyahay waxaan ma yar yahay mise waa badan yahay waayo badnidii iyo yaridu wax meel istaaga ma aha sideedaba waxaa jirta awsaaf iyo tilmaamo aan sidoodaba meel go-an lahayn laakiin xaggan markii loo eego iyo xaggan markii loo eego wax qaata masal hadda dheerarku xad ma laha qof baa markii da qof loo eegana dheer qof loo markii qof loo eegana gaaban midabku midabadoo kale waa sidaa waxaa lamida yaraanta iyo badnaanta waxaan markii loo eego waxa ka badan loo eegana waa yaryahay waxa ka yar marka loo eegana waa badan yahay waxyaabaha nisbiga ama idaafiga ay yidhahdaan way culimmadu hadba dhinacaad eegta wey markaad tidhaahda ninkani waxani waa badan yahay waxaad garab dhigtay wax ka yar haddaad wax aada uga badan isaga garab dhigto wax yar buu isu bedeli wax yar buu isu bedeli walidaalika hadda kitaabkan aan haynaay haddii kuwa yar yar aad keentana waa weyn yahay midweyneyn haddii la keenana wuu yaraan sooma wax yar muu noqon qur-aanka soomaad arag suurad baa dheer kuwa ka gaagaaban marka loo eego kuwa ka dhadheer markii la barbar dhigana suurad gaaban wey hadba waa nisbi marka badnidu saa darteed buu ihi kaan kaana ayaam alamtaari wey waxaa kaloos isku khilaafayaa bannaan iyo yaraanta wa bimawdicihi meeshuu kaga yaala min albadani jidhka iyo wathawbi marada jidhkaaga aan ka soo qaadne dhoobada banaanka la maraya cilibta markay kaaga taalo iyo gacan iyo garab iyo hadday kaaga taalo bannaan iyo yaraansho misku sibaa loo qiimay maya marada dhinaca hoose hadday ku duuduushi iyo intaa in leeg hadday garbaha kaaga duusho yar tahay iyo badan tahay isku si loo dhihi maayo marka wuxuu ku leeyahay waktiga la joogo iyo meesha ay kaaga taalla dharka ama jirka baa la eegayaa mexeshaas iyo waktigaas ma yar tahay mise waa badan tahay yaraantiiyo badnaanshuhu kor iyo hoosna isku mid maaha xilliga roobka iyo xilliga abaarta iyo biyo la-aantana isku mid maaha walaa yucfaa la cafin maayo can kaiirii wixii badan hadduu aada u bato curfan cafis ma laha waman cajaza ninkii kari waaya can izaalati najaasati najaase inuu zuuliyo bibadalihi jirkiisa ku taalla jirkaaga nijaasa najaasa ku taalla baad zuulin weyday ama waxaad ku suulisaad weydayba ama waday waday oo kari weyday see la yeeli aw xubisa ama waxaaba lagu xabisay oo lagu xiray fii mawdicin meel najasin oo najaaso xabsiyadana lagu geeyey dee lagu wada dhexkaajayo salaadiina way ku qabatay cidina banaan kuu saari mayso seed sallaa wuu tukanayaa horta waa caada wuu soo celinayaa salaada wuu tukan taa khilaaf ma leh salaad hala tukada loo kala tegi waa ahaaradu waa shardi shardigana haddii laga cajizo uu dhacaa culimmaduna waxay ilaa xad isku raacsan yihiin laa wujuuba maca alcajzi barduu qofku caajizaan karin noqdo wax waajibaha ma saara istaaggu waa salaaduu ka mid ahaa laakiin markaa istaagi kari weyda maxaa lagu dhihi haddaa istaagi kari salaada tukan baa mise tukan weyda saad kari karta qiblada ujeedsadaa la yidhi qibladii haddii loo jeedsan waayo xabad u dhacayso oo dagaala safka horaa lagu jiraa salaadii inaad joogto farijaalan oo rukbaanan bariya ahaaradii haddaad biyi iyo waxaan soo marnay ciidba weydo tuko faaqidu tahurayna wuu tukan soona celin maayo ahaarada najaasaduna waa lamid ahaaradii xadadkee lamid tahay hadduu qofku kari waayo laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wascahaa fattaquu llaaha ma staactum nabiguna wuxuu idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum intaad awoodaanu sameeya qofku wuxuusan awoodin maba lagu lahaba saa darteed sallaa waa sax waa caadana waa khalad nabigana sala allahu alayh alih wasalam raggii bilaa tahaaratayn tukaday soo celiya ma dhihin intaan tayamumku soo degin soo celiya nabigu ma dhihin sal ly slam ayib seed u sujuudaysaa marka meeshii hadday najaaso tahay waa masalada dambeo meeshaad ku xihan tahay waa nijaas inaad salaadii sujuuddana waad rabtaa wejiga najaasada ma dhigi oo masaari maya wayanxanii wuu foorarsan bisujuudii sujuudiisa bixayu meel buu gaari low zaada intaa hadduu ka badiyo asaabahaa nijaasada uu taabanayo gaarayo waad sujuudi waad dhaweyn markaad dhawayso baad ka dayn ka soo noqon si aadan najaasada u taabanin ku sujuud najaasada laguma laha wayaxrumu waxaa xaraama wadcu jamhati wejiga in la saaro calayhaa cala najaasati wejiga in la saaran xaaraan wey afka in la gashado la cuna najaasada ka warran najaasa in la cuna ka warrama ma banaana soo maa sidaa ku daa walow cajaza hadduu kaga cajiso kari waayo can tahiiri awbihi maradiisa inuu daahiriyo sallaa wuu tukan curyaanan asaga oo qaawan bilaahi caadatin soo celin la'aan maradii way kaa najaasowday waxaad ku daahirisana waad weyday imaa inaad cawradii ku asturto bithawbin najasin wa imaa inaad bilaa thawbin tukato waxay leeyihiin bilaa thawbin tuko fuqahadeena qaarba waxay yidhahdeen wayustaxabbu inuu dhoobaha duheli kara ismarmariyo maxaa la yidhi dhowmaduma cawraday asturaysaa maya cawrada asturi mayso laakiin waxbay tari kale dhowmada wax kalay tariyo cawradiibay waxoogay si intay u yar foolxumayso u yar asturto bay waxyaabaha qaarkood bay fiiradii isha aada u qaban lahayd bay si uga yar dabbi bay yidhaahdeen waa nooc min asatri ay yidhaahdeenoo aan kaamil ahayn fuqahada qaar basaa ku daray kan maaha walow lam yajid hadduunan helin ilaa xariiran xariir maane dharkii xariirtae ragga xaaraamta ka ahaa sallaa fiihi wuu ku tukanayaa oo xariirtu cinda daruura way bannaanaataayo ninkii qabow xariirtu waxay yidhaahdaan waa shay cajiiba kulayl iyo qabow way ku fiican tahay waxay yidhahdeen jawigu hadduu kululaadana qabow bay isu bedeshaa hadduu qaboobana kulayl bay isu bedeshaa walidaalika culimmadu ruqseeyeen meelaha aadka u qabow in la xihan karo hadday xanuun jirka kugu dhaco jirkaaga wax kaa soo baxo bahalkan cadhada iyo lamidka ahna jirka way u roontaho jeermiska jirka muuqda way dishaan walidaalika cabdiraxmaan ibni cawf iyo nabigu xariir buu u ruqseeyey lixikatin kaanat bihima waxoogay cadhaad ka soo daadatay taasaa loo ogolaaday haddiiba daruura loo ogolaaday mare kalena aada weyday waxaa waajib ku ah satru lcawra lidaruurati inaad ku asturto salaaduna waa ku asaxaysaadhe marka wain khafiyat inajaasatu hadday qarsoonto najaasadii waad hubtaa caynna way lahaydoo waad ogeydoo waad aragtay sidii kaadi qoyanayd oo qallashay fii thawbin maro wajaba asluhu kullah wajaba waxaa waajiba asluhu in la dhaqo kulluhu dhammaantii walaa yjtahidu ijtihaadi maayo wuxuu yidhi marada meel bay najaaso muxaqaqa a ah kaga dhacday najaaso xukmiga ah ma ahaynee cayn bay ahayd markii horeo ishaadu way arkaysay kadib hadday qallashay meeshii baad garan weyday ma meeshii kula noqotaad dhaqiyo waad ijtihaadi meeshanay u ekayd baad dhihi mise dhammaanteed in la dhaqaa waajiba waxay dhaheen dhammaanteed in la dhaqaa waajiba sababtoo ijtihaadku laba shay baa la kala rajaxaa tanna waa hal shay ee laba maaha fain akhbarahu iqatun qof lagu kalsoonaan karoo looga qaateeni haddii u sheego bimawdicihaa meeshay marada kaga tiiliy ka nijaasowday ictamadahu warkaasuu cuskan oo meeshiinbuu dhaqi oo riwaayadaas uu aqbali kadib wuxuu gudbay dahaaro iyo nijaase isku dhex yaacday weliishtabaha hadday isaga darmadaan aahirun maro aahira bimutanajisin mid nijaasowday labadan macawisood mid bay najaaso gaartay waad hubtaa tay ahaydna waad garan weyday maxaad samayn labadan qamiis mid baa nijaas gaartay kuwahaana ma garanaysid ijtahaada wuu ijtihaadayaayo intuu isbarbardhiga kay ula badato inuu kii aahirka ahaa yahay buu ku tukanayaa wain amkana haba suuro gasha aahirun mid aahira biyaqiinin si hubaal ah xataa haddaad mid saddexaad haysato labada macawisood baad kala garan laadahay mid saddexaad oo aahir aad haysataa ama qamiis saddexaad oo aahira ku yaalla ood hubto isagu labadan cadcad baa isku qaldamaye midaan caddayn baa yaalla meeshaoo kii caddaaba maaha ama labadan madmadow baa isku qaldamaye kii cadaabaa yaalla ku aada hubta inuu aahir yahay baa yaalla maraa labadanna waad kala garan weydeen najaaso inay kii najaasada ahaa laakiin mid baad hubtaa maxaa kuu furan laba khiyaar baa kuu furan kaga yaqiintaa inaad isaga tukatoo tiraahdo hayduba waa jaan meesha waa cabsiya cabsi maa cabsi ku daayo aniga murug muruge iyo walwalba maxaa i gelinaya ta waa sida asalka ee kuu fiican haddaa adigu rabto labada mid inaad ku tukata ay kaa haysana way kuu banaan tahay waad ijtihaadiyo kay kuula badata inuu daahir yahay hadday mid kuula badato kaasaad ku tukan kii kalena najaasaad ku xukumi wain amkana haba u suuragala daahirun mid daahira biyaqiinin si yaqiina aw aslu axadihimaa ama midkood intuuba dhaqo oo engejisto ama isagoo qoyan bayn isaga tukada xataa suuragal hadday u tahay ijtihaadku waa u furan yahay fain taxayara hadduu wareero maro saddexaad ma haysto dhaqitaanna suuragal uma aha labadoodiina waa kala garan waayey makana u badan tahay fifty fifty ama konton konton bay noqdeen uu ku kala rajaxo ku kala doorta male fain sataxayara hadduu wareero sallaa curyaanan isagoo qaawan buu tukan wa acaada wuuna soo celin in lam yumkinu haddaynu u suuragelin aslu awbihi maradiisa inuu dhaqo fain amkana hadday suuragal tahay mid inuu dhaqo wajaba waajib bay ku noqon waidaa asala hadduu dhaqo marka maadanna wuxuu u maleeyey najasan inuu yahay sallaa fiihimaa macan labadaba waa ku tukan karaa aw fii kullin ama mid kastaba munfaridin isagoo keligii ku tukan karaa kadib wuxuu yidhi masale kale uu gudbayo labadii maro ee najaasada iyo daahirka isku dhex darmaday mid bay kuula badatay najaaskii inuu yahay oo markaasaad dhaqday kan kalena waxaa kuula badnayd daahirun iyo waad ku tukan kartay marba haddaad kay nijaasada u badnayd dhaqday labada maraba waadna ku wada tukan kartaa kaad rabtana gaar baad ugu tukan kartaa waad ku wada tukan kartaa waxaa looga jeedaa intaa iska dul xirata labadoodiiba hal mar waa ku tukan kartaa adoo labadala xihan sallaa fiihimaa macan wadajir intaad labadii maraba u xirata waad ku wada tukan kartaa wey ama marba mid intaad qaadata waad ku tukan kartaa aw munfaridan aw fii kullin munfaridan keligeed iyadoo ah walow sallaa hadduu tukado bilijtihaadin isagoon ijtihaadin buu midun iska soo qabsaday midna waa aahir midna waa najis fii kulli awbin maratan mara kasta hal mar buu ku tukaday lam tasixa asixi mayso mahrabkii baa kuu soo galay labadan maro midna waa nijaas midna waa daahir maqribkaabaan laba jeer tukan baa tiri marna tan aan ku tukan waan iska bixin haddana ta kalaan qaadan waan ku tukan waan hubaa labadaa salaadood mid inaan maro daahira ku tukaday ka waran lam tasix asixi mayso maxaad iigu diideen soo laba huben haku tukaday haa laakiin masala taalay dheh manaadan ijtihaadin ko mid walba markaad xirasee ku tukanaysay shaki waxaa yaalla ee nijaasa inay tahay kunta shaakan fii nijaasatihaa salaadii hore markaad gelaysay shaki baa kaaga jiray inay najaaso tahay manaadan ijtihaadin tii labaad markaad ku tukanaysayna shaki baa kaaga jiray najaaso tahay mana ijtihaadin lidaalika midna ma asixin wey labadii salaadood midna ma asixin laga yaaba su-aasha idinku wareegaysayo ooma labada jeerba salaada adaan soo celiyeen marmood ku tukado jawaabteedi waatan waa tii la yiri oo kaleeto minhaaj lama hor ordo waxaan dhihi jiray minhaajka lama hor ordo masaladii ay isweydiiseen tiri saa hadday noqotona isagoo waduu kaa daba keeni waxaad dhihi saa hadday noqotona isagoo waduu kaa daba keeni markaasaa waxaa la yidhi minhaaj lama hor ordee bawel iska sugaa waayo tii kugu soo dhacdayba waatan tii kugu soo dhacdayna waatan waayo raggu intay fadhiistaan bay dhihi jireen maxaa dhici kara xaaladaas saa hadday noqoto saa hadday noqoto waa in axkaamtooda in la wada caddeeya waayo qofun bay kusoo dhici oo arrintaasi qabsan walow khafiyat najaasatu najaasadaa horee qarsoomaysay iyo waa dharkii dhulkii lagu tukanaya najaasadii iyo aahirkii haddii la kala garan waaya ka waran dhulkii lagu tukan lahaa qaybna waa nijaas qaybna waa daahir meeshaad ku tukanaysaad garan weye war ma tii najaasadii ee lagu kaajaybaa mise waa tii aan lagu kaajin baad kala garan weyday maxaad samayn walow khafiyat inajaasatu hadday qarsoontay najaasadii fii falaatin dhul banaanahoo weyn bay ku qarsoontay banaankaa weyn baa meel lagaga kaajay tay ahaydna waad garan weyday sallaa wuu ku tukan xayu shaaa meeshuu doona bilijtihaadin isagoon ijtihaadin lama xaraantinimayn karo dhulkaa ilaahay ee waasaca banaankaan ciidda ku tukannaba ka soo qaad waad xasuusataa maalin dhaweyta nin baa ku kaajayey laakiin meeshuu kaga kaajayay ma garanaysid meeshaanta kaga tukaan lagu leeyahy dhulkaa waa weyn meeshii baan garan lahay looma nijaasayn karo aw fii ardin sagiirati ama dhul yar baan nijaasadii garan weyday aw fii beytin ama guri wajaba gaslu kulli dhammaan in la dhaqaa waajiba sababtoo ah waa hal mid ee laba la ijtihaada ma aha gurigu waa hal guri dhulkan yarna waa hal dhul meel lagu ijtihaada ma laha saa darteed waa in la wada dhaqaa si yaqiintii najaasada in la ahiray loo gaaro walow ishtabaha baytaani laba gurisa hadday isaga darmadaan ijtihaada uu ijtihaadayaa guriga labadiisa qol haddii makana ilmuhutuu ku kaajay ahayd mise kanuu ahaa haddaad kala garan weydo waad ijtihaadi hadday mid kuula badato inuu kii najaasada ahaa yahay ka kalaad isaga tukan sidii labadii maray noqon laakiin beydku waa hal qol qolkan aad meeshii lagaga kaajay garan laadahay dhammaan inaad iska wada dhaqda wey laba qol bay kala noqdeen kay kuula badan tahay inuu aahir iyo isaga tuko walaa tasixu salaatu salaadu ma asaxdo fii maqbaratin qubuur salaad lagu tukada ma asaxdo culima calima uu og yahay qofka tukanaya nabshahaa in lasoo fagay uu og yahay iyo wakhtilaatahaa ciidoodii inay ku dhex darmatay bisadidi lmawta dadkii dhintay dhacaankoodii wuxuu ku leeyahy qubuurta in lagu tukado horta sinaba uma fiicna laakiin laba waa mid haddii qubuurtu mid la fagay ay tahay oo dhacaankii dadkii meydkii ciiddii hore ku daatay iyo ciiddan kore ay isku qasantay saa ku og tahay salaadu asixi mayso fii mawdici najisin baad ku tukatay haddii ay noqoto fain lam yaclam hadduunan ku ogeyn nabshahaa in lasoo fagayna kurihad salaadaa waa la karhayo waa laga fiican yahay wasaxa salaaduna way asixi sababtoo ah inay meeshuu najaaso tahay yaqiin maaha asalkuna tahaaro weeye inaad isaga tukata marka salaadaa laga fiican wayna ku asixi macnaheedu waxaa weeye waajibkaa kaa dhici ajirna ma lihid wey waayo makruuh ajir lagama helo dembi ma laha laakiin makruuh ajir lagama helo salaada aad tukatay waxa ugu roonay noqotay waa waajibkii oo kaa dhacay bilaa ajrina wey innaga hadda masaajidii qubuurta laga dhisayay ka waran waxa ugu sahlan ay noqoto waa salaatun bilaa ajrin haddana shaaficiyaa la sheegan agow shaaficiyaa la sheegan miil iyo jamaaco weyn baana qubuurta dhexdeedii ka bixi tukrahu salaadii waxaa la karhay masalada qubuurta dib hadda mar laba inagu soo noqon doontaa fii xamaamin meelaha qabayska iyo musqulahooda in lagu in lagu tukado karaahiye wey haddayba najaaso tahayna waa xaraam laakiin meelaha baafafkee lagu qabaysto oo najaaso lagu arkayno la taabanayo kuu muuqatana aan lahayn ama ah, musqulaheennan reer magaalkee lawada dhaqe la nadiifiyo musqul yar waasaca haddaad haysata ma isaga dhex tukan kartaa wuxuu ku leeyahay laga fiican taas iska daagu ku leeyahay wa maslakatin meelaha haragga xoolaha lagaga bixiyo haragga meelaha xoolaha lagaga bixiyo ee dhiigoodi iyo dhacaankooda ku daatana iyadana lama ogola waa karaahiyo wa qaalicati ariiqi wadada bartankeeda ama wadada banaanka ha noqoto ama wadada jaranjarta la fuulaya ha noqoto hadda markaa maqrabka soo degayay masaajkii oo cidlaa jaranjartii laga soo baxaya bartankeeda mid talaad u galay wareer waxaan kuhi masaajka waa cidla orad ku tukaniyo halkaan bay ka qabatay si u socday u socday markuu dhexda marayo bay halkaa ka tustay inuu salaada ku tukada jaranjarada jidka la marayaa haddaan daruuro jirin jidka bartankiisa inaad ku tukatana lama ogola wamasbalatin qashinqubka qashinqubka in lagu tukadana lama ogola wamajzaratin kawaanka xoolaha lagu qalo meesha hilibkii iyo qashinkii iyo dhiiggii saa u yaacayaan iyana lama ogola wa kaniisatin kaniisad in lagu tukadana lama ogola wa mawdici maxim meesha canshuurta lagu qaado ee kastamkaana in lagu tukada iyadana lama ogola wa khamrin meel khamri lagu caboo lagu sameeyana lama ogola wa dahri lkacbati kacbada korkeeda inaad fusho ku tukatana lama ogola wa ilaa qabrin qabri dhinacii mutawajihan ilayhi isagoo xaggiisa u jeedo oo qiblada kaa jirana lama ogola wa actaani libidi geelu meeluhu xeryaha iyo meeluhu fadhiisto iyo sabta biyaha markuu cabo meeshuu ku sabanaya ku nastee ku sugana lama ogola laa muraaxi anamin ari xeradiisa dhib ma laha iyo meesha uu ku nasto intaasoo dhan xamaamka iyo maqbaradan soo marnayba u asaxay khabarkeediio xadiis abu daawuud iyo tirmidi ibn maajah iyo kayrkood wariyeen abi saciid alkhudri baa nabigu ala slam wuxuu laha alardu kulluhaa masjidun ila alxamaama waalmaqbarata meelaha musqulaha iyo qabayskoodaas iyo maqbarada qubuurta midna laguma tukan karo dhulka inta kale waa ku masaajid labadaa laakiin lama ogola maqbaradii waa la diiday wa ilaa qabrin mutawajihan ilayhiidana nabigu alay slam waa kii lahaa qubuurta hana ku fadhiisanina hana ku tukanina waa xadiidka bimirtad اghanawi imaamu muslim fii صaxiixii ku warinayay laa laa tajlisuu cala اqubuuri walaa tusalluu ilayha xagga qabriga ayaan loo tukan inagana qabrigii ninkii masaajidka xiraabkiisaa lagu aasiyo qibladiisi war masjid iyo qabri isma galaan salaad iyo qabrina isma galaan nabigana sal slam markuu guryaha ka hadlaya salaad inaan ku tukana wuxuu yidhi laa tajcaluu buyuutakum qubuuran salaadaha sunnaha guryaha ku tukadoo qabriha ka dhigina qabri baan lagu tukan innaga laakiin salaadaheennii qabrigaa la geeyey intii laga sii daray baa xaj laga dhigay qabrigu aj laga dhigay saan u moodayey in sheekadaa de hadda uun qaylbixis iyo ka carar iyo war waxa aan ma jiraan iyo suufiyadihiisaan ulahaa baaba hadda muxaadaro cusub la ii keenayo halkaa iyo qabriga sheekh yusuf direed laga jeeriy iyada af soomaaliya oo laleeyahay sheekha qabrigiisa xaj waay xajkii halkanaa laga dhigay sana dambe waa usoo xajiyeynaa waa hadda hadda bilo gudahood markaasa waa walaal baashu ila yaraatay aad moodaye len geesayba la sii baxdayba qubuurtii xaj baaba laga dhigay iska daayo qiblaa laga dhigayo qabrigii ninkii imaam sheekhaasa in la gelageliyo weeye masaajka mixraabkiisa lagu aasiye ninkii weli ahaayo awliyadii qubuurta baaba laga daayay haddii meel la geeyana masjid baaba laga duldhisi qubad baa laga taagay masjid baa laga dhisi masaailka axkaamta qubuurtiisa kitaabuljanaais baan ugu tegi doonaaye qabri iyo salaad isma galaan janaaze lagu tukanayo maahane salaadka tii qubuur kala fog wa qaaricati ariiqi jidka bartankiisa culimmadu waxay yidhaahdeen de dadkiibaad dhibaysaa jidkana waad ka xidhaysaa adiyada dadka dhibkeedana lama ogola xaq mushtaraga weeye jidku dadka ka dhexeeya xaqii dadka ka dhexeeyey adu inaad xanibato oo adiga kuu xirhnaado lama ogola haddaan daruuro jirin masbaladana qashinqubkii wey horta sideedaba salaada makaankeed iyo hala nadiifiyaa la isku ogaaye salaad maxaa qashinqub lagala doona oo salaad maxaa meel xoola lagu qaliyo dhiigga lagala dul doonan asal ahaan ma wanaagsana waxaa soo haray kaniisadda kaniisadda waxaa loo daliishaday qisadii ahayd magaca ummahaatulmuminiina qaarkood kaniisaday alxabasha kusoo arkeen uga sheekeeyeen oo yidhi kuwaasi khalqi ilaahay kuwa ugu shar badan weeye waxay ahaan jireen qof wanaagsan haddii uu dhinto qabrigiisay masaajid ka dul dhisaan markaasay sawiradaa taallooyinkaana ku sameeyaan laakiin culimmada muslimiintu asalaatu fi lkaniisati labay u qaybiyeen kaniisadu ma sawiro yeelatay mise ma laha wa cala alcumuumi xukumka kaniisadu aan wax yar dul istaaga waa dhoweyto baa qiso maraykanka ka dhacday baa siyaaba aada u khaldan oo sharciga iyo fiqiga ka fog baa loo qaadaa dhigay dadkadii masaa'il markay dhacaan haddii dad markii horeba geeli fooda isugu hayay tasfiyatu xisaabaad iyo ay gasho masaa'ilku mawaasiinta sharcigaay ka baxaan masalada kaniisada waxaa la xiriira gelitaanka kaniisada mise ku ibaad gelitaanka kaniisada waa laba imaa licibaadatin in loo galo iyo cibaado kayrkeedoo dana adduuna in loo galo dana adduun in loo galaaye asalku xaraam maaha asalkeedu xaraam maaha dadka taxriimiyeyna laa macahum kitaabu walaa sunnatu walaa ijmaacun in ummadaha lagu tagfiriye iska daaye ibnu qudaama raxima allahu tacaala markuu fi lmuqni masaa'ilka ka hadlaya wuxuu leeyahay xilligii cumar radi allahu canhu wa ardaahu masaladii inaynan dhib lahayn markuu ka hadlayo wixii salaadaan ahayn baa shaam markuu tegey baa nimankii kaniisadaha marti qaaday qaday u sameeyeenoo adiga dadkaaga qadaan idiin samaynayn noo imaaday yidhaahdeen markay dhowdahay buu yidhi war xaggee weeye qadadu aad noogu qabanaysaan markaasay dheheen kaniisad hebla kaniisad heblaha qadada laga dhigay gudaheeda wayagow cumar wuxuu yii buu leeya ibnu qudaama caliow orod adigu dadka sii qaadoo taganu tegi maaye isagu waa ka haray cali baa saxaabadii iyo ciidankii kaxeeyey meeshiibay tageen way ka soo qadeeyeen cali baa dhex wareegay derbiyadii iyo sawiradu fiirfiiriyey markaasuu wuxuu yii buu i amiirulmuminiin hadduu iska yimaado wax dhiba ma lahateen way soo qadeeyeen waa isaga soo baxeen marka mas'aladu hadday tahay dan adduunyo oon cibaado looba tegin ama waxaan soo arag meesha ku yaalla ama dan iyo shir baa soo galay ama nin meesha joogaad xaajo kale ka yeelatay asalku xaraj iyo dhib ma laha cinda ahli lcilmi ninkii isagu meel kale qolo ugu miisaya hawl iyaga u taalla waay cibaado in loo gala ka waran cibaadadu waa laba nooc cibaadadooda inaad la samayso oo salaadooda la tukato oo taraaniimtooda la akrida ee xaaraam wey hadba qaabkaan ula gashay iyo siday ku dhacday bay masaa'ilu taxriim ama kufri geli cibaadadaadii salaadaadii inaad ku samayso waa masaladan halkana shaaficiyadu waxay dhaheen waa karaahiyo xaaraan ma aha culimmadu qaarkood baa laba u kala qaado waxay idhahdeen kaniisadu ma hadday suura sawiro leedahay mise haddaynan lahayn hadday sawiro leedahay baa karaahiye ah haddii kalan laysa fiiha karaahatu wax karaahaa malaha masaa'ilka tabaadulkeedu waa iska masaa'il ijtihaadiyaada wey fuqahaduna aaraadooda kuwa ugu fog baa waxay leeyihin hadday sawiro leedahay salaadaadii inaad ku dhex tukato waa karaahiyo haddayna sawir lahaynna walaysa laysa fiiha karaahatun aslan wax karaahaaba ma laha mararka qaarkood qad yajibu dukuuluhaa in la gala kaniisada inay waajib noqotaa laga yaabaa haddii ay ama dacwo gaarsiin tahay ama khawfu nafsin kuu geeye wadamada galbeedka dadka tegey marka qaarkood baa baraf iyo qabow intay kugu dhacaan oo meelaad gasho magaalo kaleadoo joogaad weydo baad kaniisada dugaal iyo naf ka dayay haddii kale adiga laftaada adoo socdoo taagan baad qabow qalali oo qalafi mar roob baa kugu yimid cabsi baa kugu timid taasi waa xaalaatu daruura iyada maha waxa laga hadlayo xaala caadiya bisaaqada doonan kartaa asalku laa xaraja fiihi way cinda ahli ilcilmi waxaa intaa ka badani waa tasfiyatu xisaabaad wey marka dadku waxaa wanaagsan markay isbaacsanayaan in masaa'ilka diinta aan lagu tuman baa fiican oo ninkan markaad raganimo iyo xiniin isku haysaan aniyo hebel xiniin iyo raganimo aan isku haynaa dhahdo aniyo hebelna meeshaan iskala dhacno iyo meeshaan la maro xamag iyo cunahan ku dhegiyo waa saas inaad tiraadana waa masalo laakiin baha wadaada mushkiladda haysataan idiin sheegi de ninka waa nin culumo aho nin baan ishaynadi baan ka xishoonaya wixii rag isku qabsan jiray iyo xiniintiina waa haysataa oo ragunbuu ka mid yahay marka isqabsigii labadii shalay wax kale isku haysatay oo maanta shaati diinad khilaafkoodii loo xidhay baad arki culimada reer haddii wadaadow aad waxyaabaha qaarkood isku haysataan oo ragannimo iyo xiniina ah. bahasha banaanka isugu qabsada sida dadweynaha oo kaleeto laakiin masaa'ilka diinta aan lagu galgalanin u galgalashada masaa'ilka laga daayo iyo tafsiiratu xisaabaadka gaarka ha ah laga daayo mawdicu maksin wa khamrinna waxay culimmadu leeyihiin mawaaqinu lmacsiya meelaha macsiyada lagu sameeyo cibaadada ilaah inaad kala fogaataa fiican salaaddu way ka asix laakiin meeshii macsiyadu masaajidda waxaa salaada loogu sameeyey suuqa looga daayey suuquna waa meelo asala ah, waxaa u badan macaasida masaajidana cibaada loo dhisay nabiguna markuu cumar ku yidhi waxaan jaahiliyadii ku nadray geel inaan ku qala meesha buwaana la yidhaahdo wuxuu yidhi ma sanam baa yaalla maya ma ciid jaahiliyaa ka jiri jirtay xilligaa kama jirto kaasaa la yidhi maya markaas ufi binadri waxay idhahdeen ma ciid jaahiliyaa ka jiri jirtay haddii haa la dhihi lahaa waxay u eg tahay maya inuu dhihi lahaa waayo meeshan asalkeedii macsiyaa loo aadi jiray hadda adugu inaad tiraahdo salaadii waxaa masaajka dhib male inaan soo dhaafiyo meesha kaasiinada aan ku tukanno iyo salaadaydii halkaa baarka khamriga aan isaga isaga tukani ama waxoogay meesha qaadka lagu bundadeeye lagu qaybiye aan ku tukan arrin wanaagsan maaha haddii saad samayso way ka asixadan si wixii kale khalad baa kugu noqotee kacbada korkeeda waxay yidhahdeen laba sababood wey waxaa loo diidan yahay mar waye kacbada hala qaabilaa layidhi korkeeda haddaad fuusho xageed seed u qaabil markaad korka kaga istaagto kacbada hala qaabilo hortaada ha noqoto wey xageed u jeedsan waa ishkaal ishkaalka labaad kacbadii ixtiraamkeedii iyo weynaynteedii haddii aad fuusho oo hebel la fuulo oo meel digdigdigdig lagu boodboodo bay noqon berri haybadeedii iyo sharafteediibay meel kaga dhici saas darteed fuulitaanka dadka laga nacaya maxaa xaaraan loo dhihi waayey wax daliiloo cada lagu xaaraantinimeeyaa laleeyahay actaani libili geele xeryihiisa nabigaa reebay oo nabig wuxu laa tusalluu fii mara fii actaani libili geelu meeluhu fadhiisto ha ku tukanina arigana wuxuu nabiga ku tukadaa laa muraaxi hanamin arigu meeshuu usoo galbadan dhib ma laha ariga iyo geela saddex sifo saddexdaba waa lagu kala qaaday mar waa la kala qaaday oo xeryahooda in lagu tukan kariyo in kale waa la kala qaaday ariga waxaa la yidhi haye geelana waxaa la yidhi maya mar nabaadna waa la kala qaaday oo in hilibkooda laga weysaysan waa la kala qaaday ariga waxaa la yidhi uma baahnid weyso geelana ka weysaysaa la yidhi mar saddexaadna kuwa raacaa la kala qaadayoo arigana ahlu sakiina weeyaa la yidhi geelana alfakru waalkhuyalaa iyo bahasha shayddaannimadu geela kuwa raacay ku hartay buu nabigu sal alah wasalam intaasoo dhani maxay ku kala duwan yihiin nabigu xadiid kalu ku fasiray oo wuxuu yidhi geela ha ku tukanina meeshiisa fa innahaa khuliqat min ashayaaiini shaydaan baa geel laga abuuray baa layidhi nabga gereer geela hadday caawa quwa shayطaaniya baa kugu dhalan walidaalika ha laga wey salaada hadaad ku dhex tugtana didma iyo hawe shaydaan buu leeyahayo tashwiish iyo waswaas ugu gelin geela ninkii lahaa sida shaydaanka quluubta inuu u galo dee ninkii geel yaqaanaa garan ama geelle yaqaana ninkii halay ka dhimatay uu jeclaa wuxuu yidhi markii la qalayay lafteeda shanqarkeeda jabtahay maqashiinina hilibkan intaa si fiican iigu sola igu samaysaan beel igu rida doortii gobolku dhacayn intuu xerada halkay fadhiisan jirtay fadhiistay wuxuu i meeshay ka raabsan jirtaa ka raabsanaa ku yii ninkay hashu ka foolbi-i gaartayna wuxuu yidhi wow ibla hadday foolbaado talow ilaahay maxaan aakhara la hortegi lahaa halkaasi ka maraysaa ilaahay maxaan aakhara la hortegi lahaa ka maraysaa aakharanimaan geel lahayn lama ammaanayni soomada maqal halkaa gaartay aakhara mimaan geel lahayn lama ammaanaynin marka geel wax cajiibaga ariiba ah way ninka geelaanihi intiina heblaad xarig ka xaarin lahaa naari hayga xaarisee kasii daawulisa kana u bixin maaye nin joogana wuxuu yidhi bay yidhaahdeen ilaah geela boqol haddaad ii gaadhsiiso janna waan kugu xiltiray marka bahalka intaa leeg ninkii raacayna sida isoo kalu ka dhigaa ninkii hilibkiisa aad u cunana waxaasoo kale haddaba shaydaanka maxaa lagu damiyaa biyaa lagu damiyaa hilibkiisa ha laga weysaysto salaadana kala fogo waayo soo nabigu ma eh, xadiid kale ma ahayn ibnu daawuud iyo weriyana waxoogaa dacfi ku jiro caradu shaydaan weeye biyo ku qaboojiya oo weysaysta markay cariya wax idinku dhacdo waxay yidhahdeen waxyaabahaasaa la isu geegeeye furuuqda calaa kulli xaal ariga laakiin dhib ma laha masalo kaloo soomaali aada inoo taabatay baa tana wataxrumu salaadu waa xaaraan fii hawbin maro wa ardin dhul maqsuubeyni lasoo dhacay dhar bililiqaa laguma tukan karo mushkilad wey dhul iyo guri iyo beeraad dhacdood xoog ku haysatana laguma tukan karo masalada waa masale mashhuur cinda ahli اcilmi oo asalaatu fi daari اlmaqsuuba la yihahdaa kutub usuul fiqhi markaad tagto masalada kitaab usuul fiqiyo weyn ka waayi maysa masaladan way taallaa guri baad xoog ku haqaystaa beertan xoog baad ku haysataa goofkan xoog baad ku qaadatay salaadiina way soo gashay nin waxaa yidhi soomaaliyeed oo qori watoo duulaanah oo qabiil soomaaliyeed ku duulay ba waxaa la yihi iyo baa salaad galay aniho salaadna waa tukanaysaa muslimna dilki iyo dhicii baad u socotahay wuxuu war iga tag rag baan collownay ilaahay maanan collowi bu yidhi ilahay maanan collowi rag baan ishaynaa aan collownayn haddaad tiraahda rag baan dhacay ilaahay isma hayno meesha ilah isaga tukan gurigii baad degan tahay salaad baa kugu qabatay ka waran salaadeeda xaaraan wey maryaha aada hay qabtaay waa bililiqo waa xatooyo iyo tuugo waxbaad meel ka soo boobtay lacag xaaraanaad ku gadatay oo qaad iyo sigaar iyo khamri aad ka shaqaysay ama laaluush aad u qaadatay maro xaaraanahoo dhan baad soo gelaysay maradan aad haysata xaaraan wey dhulkan aad ku taagan tahayna xaaraan buu kaa yahay haddaad salaad ku tukata ka waran culimmada laba qowl bay leeyihiin mid way isku raacsan yihiin wa taxrumu waxaa xaaraan noqon salaadii fii thawbin maro iyo wa ardin dhul maqsuubayni la dhacay dharkaa in lagu tukado maradaana dhulkaana lagu tukada xaaraan wey waxaa lamida weysadii biyo xaaraan biyaad soo dhacday waad soo boobtay waa xaaraan hal masala idiin sheegi laakiin reersliyo biyo dhacaho idaan dhac u haysan baa jira biyaha dawladda in la dhaco shuu dhaco ma haysataan meel baa lasoo tallaalan xaafadahan mitir ma maraan meel lama galaan kuwa sita counsilkaa loo tegi meel baa laleeyahay nooga tallaaloo mitirka xaggiisa she kaga rid biyaha tuubadaasaa u soo dhuugi lacag looma soo diro waxba laguma soo dallaco dawladiiyo cidima oga halkaasaa biyaha la iska dhooqaa isdhi bay ka jirtaa sooma biyo maqsuuba wey sharci darre iyo xaaraana wey biyo tuugaa wey biyaha iyagii waxay ku leeyahy ka warran biyaha waa tuuga waan xadnaa buu ku leeyahay xataa iyaday xaaraanta ogtahay sooma marka biyo xaaraana weysadii lagu weysaystayna salaada lagu tukaday xaaraan wey salaada mara boolia lagu tukadayna xaaraan wey salaada dhul boolia lagu tukadayna xaaraan wey waajibkii makaa dhici ajir horta maba lihidba watasixu way asixi bilaa hawaabin ajirsa male waajibkaa kaa dhici weerayg ay soo gaabiyaan ay fuqahadu mararka meelahan oo kale waxay yidhaahdaan saxatu casaa salaadu way ka asixi dembina waad ku jirtaa ajir iska daaye masalada culimmadu waxay qaacido soo gashaa qaacida culimmadu ilaa xad aan khilaaf badan ka taagnayn baa jira masalada lagu keeno baabi usuulifiqina waxaa weeye amarku wujuub buu faa'iideeyaa nahyiguna taxriim buu faa'iideeyaa hal shay nahyi iyo amar ma isugu iman karaan haddii shaygii lagaana laguna amro lagaana reebo maxaad samayn ma dhici kartaa waxaa la yidhahaa laakiin hal xaalay dhici kartaa hadday jiha munfaka wax la yidhahda jirto bimacnaa salaadan waajib bay kugu tahay inaad tukato dhulkan inaadan kutuka ku tukatana xaaraan bay kaa tahay salaadan waajib bay kugu tahay iyo cawradeeda inaad asturto maradan inaad ku asturtana xaaraan bay kaa tahay allaahu akbar baa tihi marka dhinac waajib baad samaynaysaa lagu faray dhinacna xaaraan baad samaynaysaa oo dhulka kutaagnidaa ku taagan tahay iyo rukuucdaad ku rukuucayso iyo sujuuddaad ku sujuudaysa xaaraan wey marka waxay yidhaahdeen aljihatu munfakatun bay culammada qaar yidhaahdeen macanaa jihada munfaka maxaa looga jeedaa amarka iyo nahyigu laba arrimood oo kala duwan bay ku dhacayaan waayo salaad aan meel la dhacay lagu tukanaynin waa la yaqaan meel la dhacay oon salaad lagu tukanna waa la yaqaan waa laba kala duwan nahyigu dhulka aad dhacday baa lagaa reebee salaada lagaama reebin ka salaad ahaan lagaama reebin salaadana salaad ahaan baa lagu amraya dhulkan ku tukan laguma dhihin amarku wuxuu ku dhacayaa salaad inaad tukato laakiin meeshan ku tukan maaha nahyiguna wuxuu ku dhacayaa meeshan ha ku tukan laakiin salaad ha tukanin maaha see loo jamcin amarkii inaad fulisay nahyiga inaad aad ku dhacday amarkaad fulisayna saxad weeye nahyigaad ku dhacdayna casaa iyo bilaa tawaabin weeye saasay yidhahdeen culamada qaar baa qaba waxaas ma jiraan wax jiha muufaka meesha ma taal salaadiisana waxba kama jiro mana ka asaxaysa qolaa qabta imaamu axmed iyo rag badan ay ka mid yihiin waxayna leeyihiin salaadu soo aqwaalun wa maaha soo makaan lagu istaago ma baahna soo mara cawradii shardiga maaha mara cawradii shardi ah baaxuradiga wuxuu ku asturay xaaraan meeshaad ku taagan tahay taagnidaadaa xaaraana oo sujuuddaadaa xaaraana xaaraan ilaahay loogu dhawaanaya meesha kuma dhaqanayn annaga annaga xaaraan ilaahay loogu dhawaan ma dhaqaan qolaha waxoogay isu keentay waxay dhahdeen dharka markii la yidhaahdo waxaan dhafeelanahay marada dhacaa eed qabtaay hadday tii xadda cawrada asturaysatayna ka asixi mayso hadday cimaamad iyo koofiyadaan iskaba tuuri kartoon sixada salaada ku xirnayn tahayna oo lidaatihi iyo shardihi aynu nahyigu noqonaynin ee likhaarijin oo cimaamad iyo koofiyadu noqonayana iyosiya kaba iyana way asaxaysaa muran dheer baa ka taagan warka la isku hayaa idiin sheegi khulaasadiisa salaadiisii ma asixin waxna kama jiro waana lagu leeyahay waa qowl iyo salaadii waajibkii waa ka dhacay wuuna dambaabay ajirna ma laha labadaas wey ka dharuuradiiy kuu qildeeye aasin baad tahay caasi baad tahay ajir malihid laakiin faralki waa kaa dha anaga soo celi kudhihi mayna wy ninka kuu uqildeeye ninka intaa wey innaga soomaalida waxaan u malaynayaa mas'aladani aad baynu haysataa innaga hadduu dhib dhacana bililiqada xaaraanba ma moodnaba soomaha bililiqa xaaraan lama moodaba hadday meesheenna suuqeenna waxaa kaloo buuxa dhar tuugo oo la gadanayo sooma buuxaan niman tuugo oo la yaqaan baa laga gataa dharka wallaahi dhar fiican buu keenay uu ku leeyahay maanta xabad buu ka soo qabsan markiiba masaajkada la soo adaa laga yaabaa waa hawil maqsuub soomaha la dhacay waxaa haddaba salaada ilaahay lagu caabudayo wax nadiif oo xalaal ah lala aado wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atubu ilayk